garya gelin gelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor la ysku daray lama kala garto kala mana durmaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysiyaha aadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa kowda bisha maaj sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeenna xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah dilalka ay geysanayaan ciidanka dowladda oo weli ka sii socda muqdisho askari ku libisan dariiska ciidanka meel aan ka fogeyn isgooska jubba maanta wuxuu ku dilay wiil wada mooto bajaajla ahaa xaaladda amniga ee magaalada waa ay sii xumaanaysaa wadayaasha mootobajaajyada wuxuu xaalkooda u maraya qoos muutaale caddaannahay ununka maalin kastaa dilo waayaa shala waa nala dilay biriga waa nala dilo waayaa kashaa dhiiggeyna waa la bannaystay inaa cashuur nagala qaado ee haddana nugula dilo ununka ma yeelayno mana yeelayno ununka haqayna hayse dhiiggeyna waa rabna hadda u baahana sidoo kale caawa waxaan eegi doonaa guddoomiyaha gobolka banaadir digniin adag ayuu u jeediyey ciidanka dowladda ee dilal geysanaya muqdisho isagoo sheegay in kuwa gacanta lagu hayo tiirka la geyn doono si loo badbaadiyo dadka kale xildhibaanada golaha shacabka dhankooda si kulul ayay kaga hadleen amni darada xoogga leh ee ka jirta muqdisho iyaga oo sheegay in taliyaasha ciidamada lagula xisaabtami doono waxa dhacaya warbixin gaar ayaan ku eegi doonaa diilalka ka dhacaya muqdisho ee loo geysanayo dadka shacabka ah sidoo kale caawo waxaad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu caawa ku hoyanayaa magaalada kismaayo oo xarun kumeel gaara ah u ah jubbaland oo uu maanta gaaray waxaan eegi doonaa kolommada hadda socda iyo kuwa maalmaha la filayo inay dhacaan kulamo badanaa socdo oo kala duwan runtii marka eh, ugu horeeyo eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku iyo guddoonka baarlamaanka eh, iyo kuley kulamo kaloo dad kaloo qaasa ah way jiraan sidoo kale waxaan eegi doonaa wakiilada beesha caalamku waxay war ka soo saareen dagaalka dhanka shabaab ee dalka ka socda iyo xaaladda ka taagan magaalada laascanood ee gobolka sool qodobadaas aynu barnaamijkeena xogwaraysa caawa ku eegi doonaa iyo wixii nagu soo kordha xubinteena kalmaan ayaad maqli doontaan gabagabadana waxaan idiin haynaa heestan cabdiraxmaan kiise ayaa farsameynaya waa mar kaliya xog waraysi k n n qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isumadyihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijkan xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doona caawa magaalada muqdisho weli waxaa ka socda oo xirga goostay dilalka ay ciidanka dowladdu u geysanayaan dadka rayidka ah wax ka yar siddeed afartan saacadood ayay ciidanka dowladda muqdisho ku dileen dad tiro ahaan ku dhow toban ruux maanta ugu dambeysay askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa wada mooto bajaaj waxa uu ku dilay meel aan ka fogeyn isgoska jubba ee muqdisho allah u naxariise marxuumka oo ahaa wiil dhalinyaro ah waxaa magaciisa lagu sheegay daahir dilka kadib askariga oo markii hore isaga iyo askari kale mootada saarnaa ayaa la sheegay inay horay mootada usii ka haysteen booliska soomaaliya war ay soo saareen waxay ku sheegeen in askariga dilka geystay iyo kan la socdayba labaduba ay baxsadeen oo lagu raad joogo banaanbax ayaa ka dhacay goobta uu dilku ka dhacay oo ay dhigeen wadayaasha mootobajaajyada iyagoo oo dalbaday inay cadaalad u helaan darawalada la dilay quus iyo rajabeel xoogle ayaa ka muuqday oo ay ku sheegeen in magaalada ay ku sii kordhayso dilka micna darada ah ee loo geysanayo mutaali hadaanahay ununka maalin kastaa nala dilo waayaa sala waa nala dilay biriga waa nala dilo waayaa kashaa nala dhiiggeyna waa la banaystay inaa cashuur nagala qaado oo bisha tubashadoo nagala qaado ee haddana nugula dilo ununka ma yeelayno mana yeelayno ununka haqayna haysa dhiiggeyna waa rabna hadda u baahana jidkeyna waa noo xiraya howlwasaaraha madaxweynaha wax alaal qofka noo baahan guddi ma furayno ma furayno waa noo xiraya ilaa saddex bilo jidka noo xiraya ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno

la qaban karo inta nuqbaca war madaxa maxaa ka codsana hataa waxnu qaban kari hataa waxnu qaban wallahi allah xadka iska diga anaga meel walba iska marino qaf qaf qow adiga dil kara laakiin saanta madaxa tiin maxaa ka codsanayna ilaahay subxaanahu wa tacaala maas kale lama amaanka kulli doomiyaha gobolka madaxweynaha iyo saaraha wallahi allah tasale waa dhan mana shaqaynayna ilaa amar dambe ma shaqaynayna war maalmo midaal dila maalmo midaal dila war maalmo midaal dila cashuura la qaado oo shalay laba bajaaj la maanta ku saddex maalin kasta mid la dilaayo cashuurna ma bixinayno magaaladana macnaha haddii oo qori maalin kasta lagu dilaayo qori ibooshaa qaadanayna magac calaayaa ku kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a ah wadayaasha mootobajaajyada oo maanta banaanbax ku qabtay amba ka dhigay meel aan ka fogeyn isgoyska jubba ee muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir mar uu maanta hadlay waxa uu sheegay in dilaalka dhacaya ay soo lalaabteen damiir xumo ayuuna ku tilmaamay gudoomiyuhu in askarigii loo baahnaayo inuu shacabka ilaaliyo oo isagiiba dadkii dilo digniin adag ayuu u jeediyey askarta dhibaatadan caadaysatay isagoo xusay in kuwa dambiyada geysa la toogan doono si dilaalka magaalada ka dhacay u yaraadaan amni marka la yidhaahdo waa nabadgelyo marka qofka hay addii amniga ninku ku magacaabnay waxay la mid noqotay wixii cir laga filayo ceeryaama ka timid oo kale maxaa yeelay asaa waxaa laga sugaaya inuu sugo dadka masaakiinta ah ee shacabka ah uu ku dhex nool yahay amnigooda inuu sugaa laga rabay ayagiiyou dilay ayagiiyou dhaawacay arrin laga filaaya maahayn taas ayaa waxay keentay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo shalay ilaa saacaan inaan daba taaganna nasiib wanaag dadkii dembigaas geystay oo falkaas geystay buliis iyo nabad sugidba waa isugu jireen intiiba waa la soo qabtay xabsigayna ku jiraan waa xidhan yihiin maxkamadda la saari doonana sidaasay kaley noqonaysaa shafaafiyay noqonaysaa oo meediuuna ka qayb galo annagana aan ka qayb galno si aan u hubinno meeshay xaaladdooda ku dambayso waxaa waaye waxaan leennahay dilaayow madanqadow damiirlaabow aan isdayno haddii aadan damiir lahayn oodan danqanayn oo aad dilay tahay adiguna waa lagu dilayaa maxkamadda ciidamada maalin dhowood waxay fulisay xukun dil ah waxay ku fuulisay laba nin ee si xaq xaqdarra ah oo sharci darra ah laba nin qof ood u dilay ninna xamarweyn u ahay kii lagu dilay midna balcaday ahaad labadiiba toogashaa lagu xukumay waana lagu fuuliyey ilaahay wuxuu leeyahy walakum filqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka saaxiibkaayow qisaasta waxaa inkuugu sugan nololow leeyahay ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ummaddaanna asaa abuuray maslaxadoodana asaa yaqaano adiga marka haddii shalay mid askari oo adiga kula mid ah intoo wax dila la dilay adigu maanta maxaa kuu kalifa inaad wax disho macnaha damiirkaaga maskaxdaada miyaan joogin miyaadan caqli lahayn waa inaad isweyddiisaa isla shalay nin oo asgari ah ayaa bajaajle wuxuu ku dhifta xabad zoobe agteeda waan wada joognaa taliyaha buliiska isla markii waxaa la wacay cidda uu la shaqaynaya asgarigaas isla markiiaa la soo qabtay wasiirkii arrimaha dibadda gacantiisa intuu ku soo qabtoo xabsiga keenay waxaan maraynaa annaga waa bislaannay bisaylkuna wuxuu keenay inaan cid loo jixinjixaa aysan jirin waxaan rabaa halkaa inaan uga gudbiyo ciidanka ama milatariga ha ahaado ama ha ahaado kuwa buliiska ama kuwa nabadsugidda ha ahaadaane waxaan rabnaa inaan halkan uga gudbinno war akhiyo saaxiibow waxa dilin xabaddu yaysan kaa horraynin xabaddu xal maahan xalka kan ugu dambeeya waa xal maahan xabaddu sidaa darteeda ha ku degdegin inaad wax disho madaxweynuhu wuxuu go'aan ku gaadhay horena u sheegay ciddii wax dishay in la dilaayo taas ayada ayaana laga dhabaynayaa annagana shacabkan muqdishoon mas-uulka ka nahay maalin kasta uma dulqaadan karno inay hoostayna ku raftaan masaakiinta inay hoostayna ku cawdaan oo maalin walba mid la dhaawacay iyo mid la dilay inaan maalin kasta dugna ka tana tacsiino uma dulqaadan karno sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrintaas ayada ah inaan ka gudubno haddaad damiirlaaba dilaaya aad tahay oo doqon aad tahay oo manxa aad tahay annagaanaa ku daynayn annagana waan ku daba taaganna waxaa soo hore kuwa khawaarijta ah khawaarijtu sideedaba shacabkan soomaaliya dagaalaa kala dhexeeyey cid ay wax saanfalayaan ma jirto ama soo jeed ama sii jeed waa kugu maqan yihiin khawaarijtu iyaduna waa lagu maqan yahay markii lagula dagaalamo gobolladii ee lagu soo baabbi'iyey ayay waxay soo dhex galeen shacabkii ay soo dhex galayaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan leennahay garawaay ha qarsannin ee bannaanka soo dhig aan wada qabanno haddii ilaah yidhaahdo yuusuf madaali gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuuna kaasi dhegeysi lahaa dhinaca kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo maanta hadlay waxay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay xaalada amni xumo ee ka jirta muqdisho xildhibaan cumar shariif jaag oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta hadlay ayaa waxa uu sheegay in dilaalka dadka shacabka loo geysanayo wax laga weydiiyo taliyaasha ciidamada oo baarlamaanka looga yeero waxaa aad iyo aad noo dhibtay shacabka soomaaliyeed qeeladooda nimanka shaqaalaha ee masaakiinta ah ee bajaajileyda ah ee subaxii u soo dheelmanaya inay carruurtooda u shaqaystaan ayagoo toban dollar keliya ah raba inay micnaha ay rasaq ah inay helaan haddana cunugii hooyadiisa loo geeyey meydkiisa ama isagoo madaxiisa daadsan waa aragteen daraad wixii ka dhacay xaafadda siinaay la yidhi annaga ma joogna maxaa la dhahay eh, ma joogna tuulo saban looguma talagelin in caasimadda saban lagu dhex wato nabad inay saban qaadatane meela ee eh, buugga kaga yaalana ma naqaano sababtoo ah nabad waxaa loogu talagalay xuuraan keliya inay wax xuuraansato laakiin inay dad eh, ku laayso jagboyntiyadane arrintaas ma qabo waxaan rabaa taliyayaasha ciidamada ee wasaaradda amniga inay arrintaas aysan marnaba aysan yaraysanin maanta waxaan baarlamaanka u imaaday waxay ahayd in aanan ayadoo ajandaha la furin laga hadlo dilalka ee arxandarada ah loo geysanaya shacabka soomaaliyeed aadaan ugu xunnahay haddaan baarlamaan ahaannahay waa ka xunnahay ma oggolaan doonno kalfadhiga ugu soo horeeya ee aan fadhiisanaana arrintaas ka falanqaynaynaa taliyaasha ciidamadaa loo yeeri doonaa biidnillaahi kariin nin kasta waxa alla wuxuu ka qabo waxaan rabnaa in aan arrintaas xakimeenno inaysan dhicin dilalkaasoo kale ciidamadana waxaan ka codsanaa ciidamadu shacabkii aad xukumayseen oo aad ilaalinayseen oo ahaayeen dadkii idinka ee idinku jiifan lahaa hadday maanta idinka idinka cabsadaan ama idinka ay idinka walwalaan dhibaatadeedae leedahay waxaan dawladda ka codsanaa ciidamada in la baara dhiigagooda wixii daroogiistayaal ah meel dhaqantoosina lagu xareey laakiin nin daroogiista ah wadda la istaajiye qora loo dhiibay cidduu doonuu dilaa fadlan taliyayaasha ciidamada waxaan ka codsanaynaa dadka muqaadaraadka isticmaala inay ka ilaaliyaan inaysan shacabka ku ammaanaynin annaga haddaan baarlamaan ahaan nahay arrintaas kama hareenno ballan waaye xildhibaan cumar shariif jeeg ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa haddaba dowladda inkastoo ay sheegto inuusan dadaalku ku yarayn oo wax kaqabashada dhanka amniga ah haddana dagaalka ay kula jirto al-shabaab sida muuqata waxaa kasoo hormaraya askartii dowladda oo iyagiiba dadka aan u dad badan ayaa isweydiinaya sidee dowladdu ugu hortagaysaa dilalka al-shabaab bilaabeen inay ka geystaan muqdisho mar haddii ay xakameyn laadahay dilalka ay askarteedu geysanayaan amni darada ka jirta muqdisho iyo dhiigga shacabka ee micno darada loo daadinayo waryaheena saciid cabdiraxmaan cali ayaa ku eegaya warbixintan shacabka muqdisho ayaa noqday kuwa wajahaya xaalad amni xumatii ugu dareed iyagoo la daalaadhacayay khataraha amni ee kaga imaanayay kooxaha al-shabaab iyo daacish oo la raaciyey ciyaal weerada ayaa waxaa ugu darsamay ciidamadii dowladda oo noqday kuwo aan ilaalin xeer iyo dhaqantoona kuwaasi oo xarkaha goostay markan una muuqdo in aysan jirin cid ay dhaafayaan islamarkaana iyaga xatee dhexdooda ay dagaalamayaan waana mid aan fariir ku noqotay arrintan dadka muqdisho ciidamada dowladda ayaa magaalada muqdisho saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ku dilay siddeed ruux oo shacab ah waxaana dadku ay codsanayaan in ciidamada laftooda laga qabto dadka muqdisho oo ay ku wadaan xasuuq waxa ay ku eedeeyeen sidoo kale wax ka qabasho la'aanta dilalka ay wadaan al-shabaab iyo ciyaal weerada shacabka muqdisho ayaa waxa ay dalbanayaan in wax laga qabto ciidamada oo iyagu u baahan dhaqan celin maadaama aysan lahayn wax xakameeyo waxaana ay tilmaamayaan in ay dhacdooyinkaasi foosha xun ay sumcad xumaynayaan dowladnimada madaxda dalka ayay ugu baaqeen inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan wixii ka dhacay muqdisho saddexdii maalin ee ugu dambeysay waa kan mid ka mida ah dadka shacabka ah oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi cali oo cariish ku magac dheer oo ka hadlaya dhibaatooyinkii ka dhacay muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaana sidoo kale uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka dadka shacabka ahy ku qabaan ciidamada ku sugan jagboyntiyada muqdisho ciidamada asguusyada lagu soo daajiyo isgoyskaasiinaa kuu joogo aa ugu dhib badan mas-uul hadda maalin horeete oo falka ka dhacwaa lawada ogyaa soomaaliya dhan o ogtaa annagana waa ognahay ciidamo oo kale oo militariya oo si afar jir ka hor miama shan jir ka oo nin mas-uul militariya sarkaalo la yaqaano caana oo watay laftoo kale iskugu xabadeeyey waa wax nagu soo noqda markii labaad in ay dowlada soomaaliya madaxweyne xashi maxamuud iyo dadkan doorteen ay u leh fariinta in madaxweynaha la gaarsiiyo inuu wax ka qabto oo amniga dalka soo noqdo madaxweynaha waa codseynaa minfanaaniinta gobolka banaadir ee hay-adaha inay wax ka dhahaan dhibaatada shacabku meesha jooga loo geystay saddexdii cisho ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho ayaa gashay qalqal amni waxaana goobihii ay ka dhaceen jarrimooyinka aad ka dheehan kartay cabsida aadka u xoogan ee ka taagnayd waxaa cidlo ahaa dhammaan meelihii falalkan dilalka ah iyo dagaaladu ay ka dhaceen dareenka dadka shacabka ah tiiraanyada ay ka qaadeen dhacdooyinkaasi iyo in quluubtooda aysan ka bixin wixii dhacay ayaad ka arkaysaa ku dhowaad shan iyo labaatan ruux ayaa si macno darro ah loogu dilay magaalada muqdisho dadka shacabka ah ee ku baxay gacanta dowladda ayaa gaaraya siddeed qofood halka kooxda al-shabaab iyana ay dhankooda dileen toddoba iyo toban ruux oo ay ku sheegeen in ay ahaayeen dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriyo iyo ciyaal weerada keenan oo u kurgashay falalkan ayaa xaqiijisay in dadka maleeshiyada al-shabaab ay dishay ay ahaayeen dad u badan kuwa iibiya waxyaabaha maanka dooriyo sidoo kale waxaa jiray kuwo aan shaqo ku lahayn dadka iibiye maandooriyaha iyo ciyaal weerada toona oo ay dishay kooxda al-shabaab saddexdii maalin ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ay ku sheegtay ciyaal weero iyo dadka waxyaabaha maanka dooriya ka ganacsada su'aalo badan ayaa dul hoganaya sababta kooxda al-shabaab ay u bartilmaamaysanayso dadka iibiya maandooriyaha keliya halka ciyaal weerada oo dadka shacabka ah dhib xooggan ku hayana aysan u waxyeelaynaynin falaqeeye arrimaha amniga ka faallooda ayaan wax ka weydiinay arrinkan ay soo kordhisay al-shabaab ee ah beegsiga dadka waxyaabaha maanka dooriya ka ganacsada iyo sababta aysan u bartilmaamaysanin ciyaal weerada waa kan maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha amniga oo aan wax ka weydiinay amuurtaas eh, dabcan horta eh, in labada la beegsadaa sharci darraa ah. marka koowaad eh, waana nasiib darro dad muwaadiniina oo yani xaq kula waaye yani dalka iyo dadka yani dilkoodana waa xaaraan waxay doonaan ha noqdaan laakiin arrintan hadda kooxdan sheegtay in labada dhinac ay weerari doonaan dabcan dee hadda sida muuqato hal dhinac ayay weerarka u badinayaan waayihii hore eh, markay ay soo baxayeen eh, kooxahan ah, maxkamadaha la oran jiray iyo waxyaalahaas waxyaalahay kula dagaalami jireen waxaa kamid a ah meelaha eh, lagu iibiyo sigaarka sababta ugu weyn oo sameynayana waxay ahayd in yacni socodka ama dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan waxaa og tahay meelaha lagu iibiyo yani waxyaalahan daraagiska ama secret sigaarka ama waxyaalaha lamidka caawo dhan dadka balwadale way socdaan oo socodkooda ku badan macdamaha ay taasi jirto marka waxay ilaalinayaan ama ka fikirayaan in yani socodka dadka ay aada u xakameeyaan oo ay si maaragtay eh, kolley waxbay damacsan yihiin eh, magac bay u bixinayaan eh, ama ha yidhaahdaan daroogaan la dagaalameyna ama ciyaal weero laakiin ujeedada ugu weyn oo meesha ku jirta waxay tahay in la jaro yani ama ay baabi'iyaan meelaha dadka yani bulwada ay maaragtay ay ay isticmaalaan ama ay wax ka gataan si yani ay meeshaas loogu saaro in socodkooda tirada badanoo soona noqonayo ay meesha ugu baxdo saasna ay dhibaatooyin kale iyo waxyaalo kale ayaga jamacsigeeda u sameeyaan amniga muqdisho ma jirto cid si toos toosa ah loogula xisaabtamo waana caqabad kale oo shacabku aysan haysan meel ay u raacdaan taasi oo kiis walba iyo dhacdo walba ku soo dhammayso isku tuurtuur dadkana lagu maaweeliyo jilliinno been ah oo ay samaynayaan qaar ka mid ah kuwa lagu tirinayo in ay haba yaraatee talo ku leeyihiin amniga caasimadda mar kale ayaan wax ka weydiinay isku tuurtuurka amniga caasimadda iyo cidda shaqada ku leh sababta wax looga qaban waayey dhacdooyinka foosha xun maxamed xaadir nuur waakan kan muqdisho waxaa ka socda runtii yani awoodda in lagu kala saremaro waxaa og tahay in nabad suuda ay isku dayeysa inay meesha ka saarto booliiskii oo boosashinkii booliiska lahaa ay meesha ay ay ay kala wareegto dabcan booliiskana wuxuu isku dayaaya inuu kaalintiisa haysto waxaa sadexeeya yani eh, ilaalada ama ciidamada eh, ilaaliya mas-uuliyiintu iyagana dabcan eh, culeys ay ku noqotay in maaragtay ay marinadii mari lahaayeen ay maraan soomaalida waxay tiraahdaa xarig yani xoog waxaa ugu xunkan xarikaha kaa jaro iyadoo ciidamada intaas tira laeg ee magaalada joogaan oo boliis la leeyahay oo militariga ah oo magacyo kala duwan leh ayaa horta amni darada ugu weyn haddana caasimada ka jirta waxa keenayana waxay tahay yani iska qabsiga iyo awoodaha lakala rireexanayo oo qola qolada kala rabto ina awoodda meesha ay awoodda sare ay yeelato waana nasiib daro waxayna looayaa dhammaantood markii laisku keeno yani ujeedadii loo dhisay ama loo as oo ahaa inay dadka soomaaliyeed ammaankooda si guud ula wareegaan waxaa dadka shacabka ah ee muqdisho ka muuqato quus iyo rajabeel ay ka joogaan hay-adaha amniga dowladda maadaama amniga muqdisho uu yahay mid u dhexeeyo boliiska nabadsugidda iyo gobolka banaadir oo isagu ah mid magacuyaal ah oo markii sidan oo kale wax u dhacaan lagu saantirto kaasina wuxuu ahaa waryaheena saciid cabdiraxmaan cali oo warbixintaasi ku eegayay dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho oo ay geysanayaan askarta dowladda taasi oo muddooyinkii ugu dambeysay muqdisho kusoo badanaysay dowladdu ilaa hadda waxay sheegaysaa in dadaal weyn ay ku bixinayso sidii lagu hortegi lahaa dhacdooyinkan tixanaha noqday ee muqdisho ka dhacaya maalmo kooban gudahood sida aan sheegnay dilalku waa ay sii kordhayaan sidoo kale shabaab dilal ayay ka geysanayaan muqdisho oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxaha ciyaal weerada iyo sidoo kale dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya amba ka ganacsada qabiilada dhanka amniga ah waxay ku baaqiyaan in dowladda loo baahan yahay in ay wax badan ka qabato xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada muqdisho taasi oo suurad xumeynaysa dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab haddii aan dib ugu laabanno dilkii maanta ka dhacay muqdisho gaar ahaan meel aan ka fogeyn isgooska jubba ee loo geystay allaha u naxariistee daahir ibraahim abshir goordhow ama daqiiqada ka hor waxaan la hadlay cali ibrahim abshir oo la dhashay wiilka dhallinyarada ah ee waday motobajaajta ee maanta muqdisho lagu dilay waxaan wax ka weydiiyey goordhow sida dilkaasi u dhacay wiilaa maaragtay saaxiibo ablaha jireen oo hana ciidanna ma ahna laha kulley waa shaag ciidan isku shaag maaragtay wuxuu sameeyey uh, yarkan wuxuu joogay jubba uh, maxamed dheer waa taqaana aan maleyna haye maxamed deere meesha soo joogay wiilkaana saaxiib meesha isku arkeen ah, haddii isku arkeen waxay sameeyey wiilkan wuxuu dhahay niyo dahiro wiilka dhintay waxaa la dhahaa dahir ibrahim afir dahiro waxaa la dhahay way qaadaysaa saxaabu mootada marka mooto mardhow soo baxsay saddex maalin camal ee banaanka taalay inuu kuma qaadi kariyo mootada taarikaa doona rabaa marka taarika mootada taarika u doona rabaa kuma qaadi kariyo sharci magaalkana ma mari kariyo taarika la-aan saxaabu eegalax kuma qaadi kariyo markaasu wuxuu idha ilaa ilaa in hadaa jirto shaqadii wa ka dhiman ay sugaysaa haddaa mootada kaxsanaysaa xabadaan kugu dhifaa meeshaa midkaa kaa dhaqaaqa hay marka wiilka marka askariga dila geysanaya iyo allah unaxariistay daahir aqoon ma isku lahayn aqoon isku lahayn haa haye eh. aqoon isku lahayn waa soci jireen waa isla saaxiibtinimo saaxiibtinimo aa jireen marka qadarta qornay saaxib markii wuxuu sameeyey mootada waa isla markii mootada sii kicinay ana taarikaa doon rabaa taarikaa oo dhahay marka ah, hadaa mootada kicisaa xabad oo kugu taala taas usii dhahay mootada saan furaa usii jida sii kiciyahay xabadda sujuud wuxuu ugu dhintay sujuud ugu dhiftay haye marka waxaan helaynaa warar ku saabsan in dilka markuu dhacay kadib mootadii ay kaxisteen wararkaas maxaa ka jira ah, mootadii ha mootadii waa la orday mootadiisii la haye mootadii bil orday kadaba orday haddii kadaba orday mootadii maaragtay wuxuu sameeyey waa in yar masaafo udhexaysa labaatan mitr amal ugu tagtay furayan meesha ugu tagay markii wiilka kale mootada soo waday asi mooto kale oo raaca marka saas oo ku fakaday marka mootada waa hadda gacantiina ku jirtaa mootada hadda gacantiina ku jirtaa buu haa laakiin wiilkii hadda waagi weli lahayninba waayahay daahir marnow miyuu bilaabay wadista mootobajaajta maya mootobajaaj maya mootobajaaj wilis wadista mardhama bilaabeen waxuu mooto hore wadi jiray mooto kale wadi jiray mootada saddexaad mootada afraad aan jecl hadda uu oo shaqa ku shaqa bilaabi rabay maqlaysaa haye marka allah unaxariistaya gacantaasuna ku baxay sababtaasuna ku baxay sax ma waxaa jirta tuhun idigu jira oo ah in muran horey oo ka dhexi labadoodi maytuun m maytuun manogu jirin maya tuun waxna dagaal kuma jirin maagas oo maanta u soo maagay bay wadaysa iyo kuwadi maayo shay iyo taarika maysto taarika doon roo ayaga la xisaaabo ee kala leecama aan hadaa ka cidino xabada kugu taala laamaha amniga ma la xiriirteen oo ku saabsan dilka laamaha amniga waa la xiriirnay n ah, c i d waa tagnay n star dig firaawa ku jirnay c i d waa tagana kulle waa ka insha allah hadina warbixin kala sugeyna duca la idmayo kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cali ibraahim abshir oo la dhashay allah u naxariistee daahir ibraahim abshir oo ahaa wadihii mootobajasta ee maanta lagu dilay meel aan ka fogeyn isgoyska jubba ee muqdisho magaalada kismaayo oo maanta waxaa gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana garoonka sayid maxamed xasan kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo ugu horeeyo madaxweyne axmed madoobe caawa xarunta madaxtooyda kismaayo waxaa ka socda kulamo hordhac ah oo ku saabsan arrinta xalinta khilaafka gobolka gado iyo bilaabidda abaabulka shabaab ka dhanka ah ee jubbooyinka xildhibaan shire oo ka mid ah xildhibaanada jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa wax ka weydiiyey safarka madaxweyne xasan sheikh uu ku tegay maanta kismaayo iyo ujeedada safarkiisa uu daaran yahay aad baa umahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wafta ballaaran oo hogaaminayo ayaa maantana soo gaaray waftigaasna si heer sarax ayaa loo soo dhaweeyey oo qaylo badan dhammaan eh, shacabka reer jubbaland qaybihiisa kala duwan hadday noqon layd mm-hmm. shacab iyo dowlad intaba runtii looma kala harin caawana wuxuu ku hoyday magaalada kismaayo si nabad ah waxaan rajaynayaa eh, maalmahan inuu joogi doono isaga oo kulamo la yeelan doono xukuumadda mm-hmm. eh, golaha baarlamaanka iyo maxay hd golaha furinta intaba oo madaxweynaha ugu horeeyo halkaas oo la tashi kala yeelan doona ama tala iska weydiin doona howlgalada dalka ka jiro oo nimanka khawaaraajinta sidii dalka laga xoreyn lahaa dardargelinteeda sababta waxaa socda wasiifika ashaandhigaa socdo waxaa socda taliya xoogaa socdo marka iyo saraakiil badan marka oo dhammaan xagga amniga ka socdo waxaa isleeyahay waxayna talooyin badan wax iska weydiin doonaa dowlad wanaagka jubbaland ugu horeya madaxweynaha jubbaland iyo xagga ciidamada amniga bay kuleys ka warsin doonaa sidoo kaleeto waxaa waxaan iska weydin doonaa saan insha allah xaalada gobolkeeda iyada lafteeda meesha kama marno in laga yani wax laiska weydiiyo arrintaa marka runtii kulmadu way fara badnaan doonaa haddii la yidhaa caawa ma waxaa jira kulamo socda hadda ha kulamo badanaa socdo oo kala duwan runtii marka eh, ugu horeeyo eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo gudooga baarlamaanka eh, iyo kuley kulamo kaloo dad kaleo qaasa ah way jiraan sidoo kale waxaa laga yaabaa caawa laftigeeda in xaalada gobolka geda laftigeeda in caawa in laga iska wareysto oo laga kulmo ayaa iya lafteeda suuragal ah hadii layidhahdo waxyaabaha ugu waaweyn sidaad sheegta weeyaan oo dagaalka dhanka shabaab ee jubbooyinka oo aan ognahay in gobol dhan shabaab ay gacanta ku hayaan oo ah gobolka ugu awooda badan oo hadda ay maamulaan iyo arinta xalinta khilaafka amba tabashada ay qabaan reer gado ayaa ugu waaweyn waxyaabaha madaxweynuhu uu goobtaas u tagay amba kismaayo u joogo marka sidee u kala horeyn doonaan yaa mudnaanta kood la siin doonaa walaahi waxaan rajaynayaa isla xaawabo dhammaan intaas laba qodob ugu horeysa xagga amniga ama howlgalada dalka ka war si halkaan fiican wax looga bilaabi lahaa isweydiinteeda lay isaabsila caawa way bilaabanaysaa sidoo kale waxaa caawa bilaabi doono eh, arinta gobolka gedo oo runtii haddaba message eh, la diri oo dadka kasoo jeeda eh, gobolka gedo oo hadday ahaan lahayn xildhibaano hadday ahaan lahayn wasiiro hadday ahaan lahayn siyaasiyiin kaleba isla caawa oo u rabo jamhuuriyadda kolley inuu la kulmo halkaas talooyinba sida weydiiye iyada lafteeda waa rajeynaya waxaan ognahay gobolka gado dadka kasoo jeedaa kaga soo horjeeda arinta ku saabsan ama tabashada qabaa waxay joogaan gobolka gadow marka madaxweynuhu keliya dhinaca maamulka jubbaland madaxweyne axmed madoobe miyuu arinta kala hadli doonaa oo halkaas dhinac miyuu marka hore diirada saare gobolka gado shacabka nool waa jubbaland jubbalandna ma diitano arinta kuusha dadku waxbaa isaga qalda laakiin dad eh, siyaasiyiin eh, ah oo saraakiil ah weeyaan waxa khilaafka jubbaland kala dhexeeyo sidoo kaleet waxaan rabana kuu sheego jubbaland geedo way ka shaqaysaa jubbaland waa saddex iyo wasaaradood saddex iyo labaatanka wasaaradood wasaaradood gobolka gedo way ka shaqeeyaan oo jubbaland way ka shaqeeyaan howlahooda caadigaay wataan waxdhibaa kama jir laakiin laba wasaaradood aa meesha ka maqan oo miima oo ah wasaaradii arrimaha gudaha oo ah, maamul lahayd iyo tii amniga ka mala marka labadaasa ah, weyaan waxaanaga hadda ciladana haysata oo nimanka siyaasiyiinta oo naga soo horjeedo ay isticmaalayaan laakiin jubbaland kaleeto ama wasaarihii dhammaan gobolka way joogaan shacabku waa isku xiranaye dhaqan siyaasad maxaanku dhaqan iyo bulsho dhammaan inta kaleo dhan waan isku xiranahay waa wada shaqaynaa wasaaradihii dowlada jubbaland way ka wada shaqeeyaan laakiin labada wasaaradood weyaan oo dad siyaasiyiin qaas oo aan badneen oo shan iyo lixba aan ka badneen weyaan waxa isticmaalaya arinta ayada kuwaasna waa kuwo dana gaar leh weye marka eh, dadka soomaaliyeed waxaaran aan u sheego inaan shacabka reegada inaysan jubbaland kasoo horjeeda laakiin dad yar oo faraku tiris ah oo boqolkiiba zero pointy kriika ah wey waxa anaga eh, dadka maskaxda ka haysta wey iyo siyaasiin kale oo meelo kale fogfog oo telefoon wax ku hegaayo wey marka taasaan ku hubaa ku cadaynaya marka haddii xitaa saraakiishaas keliya eh, eh, kuwa qaarkood dowladda dhexe ayay ka tarsiinaya mushaar qaataan keliya waxaa la rabaa in saraakiishaas in amar la siiyo oo la yidhaahdo inaad la shaqaysaan dowladdan jubbaland waayo dadkaasoo eh, dowladii horaa meesha ku tagtay saraakiisha ayaga marka waxaa yarka in la xaliyo ma ahane maaha shacabka eh, ee jubbaland eh, wax colaad oo ka dhexey haba yaraata ma ah. jirta laakiin madaxda gobolka hadda ka arrimaysa ee mas-uuliyadda haya waxay sheegaan inaysan madaxweyne axmed madoobe aqoonsanayn marka soo taasi kama dhigna in jubbalandba aysan aqoonsanayn may may lama dhigi karo lama dhigi karo lama dhinkar midta iyada eh, walaale kuwa iyaga ah waa kuwa eh, shaksiyaada laybabku waxay sheegtaan eh, ma aha waxa dhabta ah laakiin waxa dhabta ah ma ay sheegaan waa ka qarsoon yihiin laakiin waxa dhabta markaan kuu sheego sirus kaala hadlo afka ay ku hadlaan languageka luqada ay ku hadlaan ay isticmaalaan waa mid ayaga dhiirigelinaysa waa mid ayaga danahooda qaar wax ku duura maahane mid dhexdaysa dadka gobolka ama ay ka turjumhayaan ama cidi wakiil ugu yihiin haaba yaraatee ma jirto mukaan runta kuu e, sidee loo galaya marka sidee loo wajahayaa mar haddii madaxdii gobolka ka ariminaysay e, madaxweyne axmed madoobe kasoo horjeeday aysan kismaayo joogin sidee loo wajahaya wadahadaladan walahi horta niyo waxaan kuu sheegada mar labaad kugu celinaya adigu sida idinku e, arrinta loo bubuuninayo ama dulayska looga dhigay horta maba ahaba runtii runta kuu sheego sidee wey marka waa niman shaqsi maya waxaan rabaa inaan kuu sheego arrintan waa arrin niman shaksiya kooban weeyo shacabka keliya iyo gobolka marka la leeyahay waa wax weyn weeye marka laakiin niman dhowra ah kuu sheegaya ayaa arrintaas si janraa u isticmaalo arintaas sida loo xalinahayana waa arin technical waa arin farsamo waa ina dhamaanaysa insha allah tiyaale rajadiina bal waran intay la tahay in tabaqooyinka madaxweynuhu jooga hadda waxaan kuu sheegaya inaan hadda gobolka magacawnay gudoomiye xigeenka gobolka ahna kusimaa gobolka maxali wanaagsan oo garbaari jooga shaqadiisu wato marka maamulo badanaa soo dhawey way ogtahay oo banaan marka idaacadaha laftooda ka codsanaya dhinac basiina fiirin waxa bosifko xitaa laftooda dalka horumarinayo inaad ka shaqaysaan oo dhiirigelisaan oo arki taageerada badnaa loo muujiy waa marka taa in la sheegaa muhiim laakiin nin iska hadla negative ah in la dhiirigeliyo oo shacabka dareenkooda la dile sax maaha umaya marka dalabkii waxaa rabaa idinka saxaafadda inaad sidaas maaragtay aad u dhiirigelisaan shacabka wanaaga iyo horumarinta aad ka shaqaysaan haddii la yidhaah kaasina wuxuu ahaa xildhibaan shire oo ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka jubbaland oo kismaayo ku sugan waxaan wax ka weydiinayna safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kismaayo ku tagay maanta iyo waxyaabaha maalmaha soo socda la qorsheynayo in la qabto bal markaan hadaan egno beesha caalamka ayaa ballanqaaday in dowladda soomaaliya ay ku garabsii doonto dagaalka dalka ka socda ee ka dhanka al-shabaab wakiila ka kala socda dalalka qatar soomaaliya turkiga imaaraadka carabta uk iyo mareykanka ayaa kulan ku yeeshay magaalada washington ee mareykanka iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen amniga waxyaabaha kale oo ay ka wada hadleen waxaa ka mid a ah diyaargarowga kabixitaanka howlgalka midooda africa ee admis soomaaliya wakiilada ayaa isku raacay in la xoojiyo isku xirka kaalmada amniga caalamiga ah muhiimadda ay leedahay in la hubiyo in wakhtiga ku habboon ee gargaarka la gaarsiiyo goobaha laga saaray al-shabaab sidoo kale shirkaas waxaa walaac looga muujiyay xaalada ka socota laascanood iyo nawaaxigeeda waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyadu inay u hoggaansamaan xabad joojinta geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa layidhi hoyaalay ay gabayga waa laga bilaabaa baylqaafna waa kaa dilaa mararka qaarkoodi haddaan loo fakerin ararta waa kaa murgaca tahay milix lagu daraa waa dhanaan saaran yahay aniguna tixdan mariya waad ku cayilaysaan jacburka iyo duulkii maqla kama dhargaayaan tartankaa la sheegsheegayana waa ku gelayahay da'da iyo markii aan sa'diyo nuunka ku aruursho gabyaaga qarniga soo layma odhan doono war xaraysauma adigaaba sii go'aamiyey inaad ku guulaysan doonto ashuunkii biisheenoo eratiisa tilmaangay oo dheer embegiya kaale aryaa isagaana isugudiya haddana tartamaaye ka warran he oy lamagoodloo gabay mataqaaniina waxaa la yidhi tiir dumay mundulkiisa matoosaayo talaxuma ninkeedaa la yidhi waa tacab khasaaraa tilmaan waalid aan diidine tahluukaa u dambayso umadii tawfiiq weysane tafaraaruqaa u dambeeyo tukana waxaa la yidhi nasiibkiisaa caanas isku helaa tartiibbasku cawaay ma lahane tafiis isku daadiya naw warkaanu magabay baad ka waddaa arrintaan hadda waa kaaweyntaha mana fahmaysid warkalamaanay war ma haysaane abwaan maxamed shilko jooga wuxuu yidhi isma laha xirsow oon fushiya ilaaha dhooqeeya isma laha ammaan geli dadkiiyo abaabul duulaane isma laha axsaan kula tashiya uumuyaha laa tahay isma laha amiir xula noqiya ururso maangaabe isma laha ergaan ahay dheh iyo amar colaadeede isma laha dabkaad ololisiya aynigaa tahay isma laha afkaad ku hadlaysiya uurka kuu dabane isma laha waxaad odhanaysiya eedda ku hortaale isma laha amuurahad la timi ololahaagii abwaankaasi xisbiga waddani miyuu ka tirsan yahay aryaa abwaanku xabsiga miyuu rabaa liintaad sheegi jirteen inuu ku cabo wah liintaan iidma dhammaadka miya caanihii geelaa lagu beddelay waaqwaaqloo idinkana geel maa qabtiin diiwaanku burcuu joogaa baa layidhi yaa soo xidhi karaa kalamaanay war ma haysiine faysal cali waraabe maanta afkuu furtay irraba dhinac taagnaa warbixin siyaa u ogolaaday ma banaan buxuu ku dhawaaqay waraa ku soo boodinina warke wuxuu yidhi dhibaatada ka dhacday laascaanood waxaa u sababa muuse bixiyo rasaas uga jawaabay bannaanbixii shacabka hase yeeshee taasi waxay keentay in somalilan meel kasta looga soo duulo dadka hadda laascaanood dagaalka uga jiraana waa dadkii keligii taliskii maxamed siyaad barre ka haray buu yidhi war kuwaas wixii ka nool waaba duqoobeene siday wuxuu jiraan halkan meesha tegey miyaa layidhi wararta janaraal xijaar waa la sheegay weligiin kale maanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan tihiine faysal wuxuu yidhi difaaca somalilan waa in loo midoobo kala qaybsanaantana la joojiyo maadaama waxa lagu soo duulay yihiin qaranka somalilan aaga duriyaddu ha israacda miyuu yidhi faysal fayley habus midnimo fadaw waarmadeew seedigaa ka xishoodde gabiyaayey gabiyaayey googaadadow garaad baan la hadlayaa wargaraadada gobolka sool si walboo loola hadlay xabadda joojiya way diideen geel islaamadaa haraysa ilaahu nabadniinkanaadi ay kooweele war kalamaanay waa adduunya gaddoone kornayl milatariya miyaa odadhaqameed ka codsanaya in xabadda la joojiyo oo nabad ka baryaya banduuq laalagama oo xabad bush la siiyo ani bushiyaan warkaa waaru kaadi maaha saad moodaysidii war colaadu hadday dhacdo mar kasta labadaa dhinac ways eedeeyaan dhabtuna waa ka duwan tahay sheegashadooda marka idinku dhinacna aadda ha saaranina xaqiiqada ma ogidi weydiine waa su'aale labadooda reerkayaa weyno u ah waayeel wareedhaha cadhada wixii dhaliyey iyo canaabta la kala tirsaday cabbaar goortaan fikiray wuxuu caqligaygu yidhi colaad nabad baa ka roon waana tii hore loo yidhi haruub daatay caanaa hambada la qaban jiray aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi kowxaydaadkaa qaar uu door doorbiidan dacwayadood iyo dagaal ay dadka qaar u doorbidaan eh. dacwiyadood iyo dagaal cabdullow waxaa kaloo la yidhi eh. nimaan aqoon baa ku degdega hadda labada korneyl dagaal ma yaqaanaan miyaadna leedahay warwarkaa naga dhexgeline eh. walaalkaa dil oo doox ninna darajo kuma helo aryaadhaha war hee ma ogidiina beledka muqdisho dilalka ka dhacaanba ka yarayn dagaalka laascaanood baryahanna waaba ka sii daro waa laga yaaba xaaladda iyo ujeedada laga leeyahay sababtoo ah shabaabna dhinacow dadkii ka dilaa askartina waa dile ciyaalweerana awal saqajaannimay ku ekaayeene dilka waa ku darsameen hadda shacabka muqdisho waxay naqdeen hashi ninka gurani dheelmay dhanna uma fayaaba gudoomiyaha gobolka madaalina wuxuu yidhi dhibaatada askarti siinay ka geysatay waa la soo qaqabtay tomaya saddexna anaa xabsiga ku soo diriye fagaaro loo wada joogaana sharciga la hor keenaa sooba askarigii bajaajulaha ku dhaawacayna waa la soo qabtay wasiirkii arrimaha dibadda oo waardiyey keen la yidhi askarigii kula socdaoo wax dila isiguna amnigow gacanta ka soo gelsha hadda cid kastooo waxgeysata ka heri maynou yidhi war cabdulow guddoomiyuhu markuu hadlaya waxaa dhinac taagnaa taliyaha booliiska jenaraal sulub hayahee guddoomiye waxa sheegin amau yidhi war taas yeedee walaka guduubay halaaftiinga lagalee maroo hayta warkaa iga dhexgelinina taliyaha booliisku wuxuu yidhi askarta waa ka saaraynaa inta xun booliisna nooma si ahaan doonaan mid kasta oo shacabka dembi ka galaana waajibkiisaan marinayna kii wax dila waa dilaynaa kii saqajaannimo kala sameeyana waa ruqsaynayna sheegboynti kastana waxaan gey doonnaa qof waayeela oo waaye araga oo yaqaana sharciga booliiska war saldhigyada wiilasha yaryar taliyayaasha looga dhigay ma la bedelayaa horta waayeel miyaa loo waayey war islaama xataa waa laga dhigay ani waxaan dhihi lahay tusbaxaan kal kalgo'yoo hadba meel loo tuuri sii loo tixi lahay madaxday u taalaa bakar bakar baabuurka ii jooji war cabdallow xigmad baa kaa burqanaysa war booliis masuuliyiintiis waa yeela oo waxgarada ah. oo waajibkiisa gudanaya haddii la helo arrintu sidaan way ka duwanaan lahayd horta booliiska muqdisho jooga iyo ciyaalweera ayaa badan wayilnimadu way fii'an tahay waaya araggeede doqonbaa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede horaa waxaa loo yidhi waayeeli waa aragba wax looma sheego waa yeeldadow inaan walanahay duniwar sido weligee jirto waqalkiiyo xarkan weydaaratan waytaynaywarwaaqlow miyigaani biyomele miyaad weli joogtaa ninkaan asaga eryadu doona iska samaystee aan idiin warranoo war ma haysiine waagadan iyo war ma haysiin ah war inaadnaa war hayn anaa idiin hadda hadda waa haddadaan waa hadda intaan hadlaynay bajaajla kalaa la dilay macbuudko waaga iyo bajaajlaa la dilay ah dhimashayan damboykan hatiluwada naftiisa ayaa jooga waana dille maalnahaha war kalamaan heer wayaabanahe soo ma dhici karta dilka bajaajilayaasha in qola qandaraas ku soo qaadatay saa ma askarta qandaraaskaa la siiyey war horta ciidamadu bajaajlayaasha colaaday u hayaan xaggay ka bilaabatay waar malaha iyagoo gacanta taaganyay wadada uga tagee war askar lahayn amay meesha siyaasadi ku jirtaa taba baroorta orgoga ka wey awrkaaga dhaanso war siyaasad sidii kale walanmadaa kuusaasmaahina bajaajlayahay dhammaayo meeraasa nin waliba wuxuu geestayba laga gudaya aan maqli jira war mar kale aan idiin warramo kale ah yaa noo howlaadahay war langureermudu wahanku dhurdooga aga wargooyi ninku war badana ma wariya bareega ku qabo fariinka dhabdheh soy soy ma ka haysaa waa taaltaallaa kulaha war waa falantiina hadda hadda oon idinla hadlayo ma haddana bajaajyada kale la dilay hayaay waar waa waale arrinkiinnu war waa falantiina hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud war bajaajyadii miyuu u war hadduu kismaayo ka degey war bajaajiyeyna shareerba eh. kismaayo waa laga mamnuucay war waa falantiine eh. madaxweyneyaa kismaayo ka degey arar waa kaasa bu'aaleha ku daro duurduglaba hadda ka hor u ka dhegaye oh. yaa bu'aale u diidaya waar wallaweynay madaxweynaha xasan shiikh hadduu laascaanood ka soo dego madaxweyne muuse bixi ma ku soo dhowaynaya oy waaqwaaqlow adna geel markii gurbaan loo tumaa er arbeedaw hese war cabdalla weligaabadan geel arage gurbaanka wuu ka didaaba ma arkin may tiri waa arki geelo guulaalo gumbulola'aan dhihi jiri warwar ma haysaane dowladda maraykanku somalilan miyay ixtiraaftay dagaalka laascaanood la joojiye miyay ku baaqday warwarkaa iga dhex gelinine baabiya rasaas bay u keentay dowladda soomaaliya falanqeeyayaashuna waxay yidhaahdeen marba hadday dowladdii maraykanku soomaaliya hub hubiya rasaas siinayso cunaqabatayntii in laga qaadaayo way iska caddahay horta soomaaliya cunuqabataynaa saaran iyo maraykanka hub siinayo isma qabato war dhaganka maraykanka la joojiye banaan la jiifiye banaanhu war soomaaliya cunuqabatayntu hubku magac ahaan bay u saarrayda kamay hirgeline mar dhow taangiyaal lagu caawinayaabaa la yidhi qaarna waa laga gadayaa war diyaaradaha dagaalka eftu wantutu maraykanku ma naga iibinaya warwar ma haysiina afhayaanka al-shabaab dheere ii ma dhinti waar miyaa la soo qabtay wargoyn ma mar labaad buu wadahadal codsaday wixii naftiinna iyo maalkiinna idinkugu yimaadaaska dhiciyo miyuu yidhi horumarka muqdishoaan ka shaqaynaynaa miyuu yidhi war kalemaanay dad waalanaatiin waxna laydiima sheegi karee eh. bishaaraan idiin hayaa haddaad meel ku og tihiin shan milyan oo lacagaha la siinayaaha layidhi cidii keenta hadda waa dollar lacagta aan idiin sheegay maraykankaana dhiibayaa la yidhi edde markaa lambar laga wac ma sheegeen waar wallaweynay war ma haysiine shiikh cali saaxiib baannu ahaan jirnay laakiin haddaanan ana lacagtii doonanaysoo kala qaybsan mayno war calidheere ciyaalka yararbaa isqarxiya waa yidhaah waana ka yeelaane anigana ii geeya maraykanka oo lacagta shabaab u soo qaada ma yidhaaho kollayba sidii la arki jiray maalin ay noqoto mid iyaga ka mid ah ayaa maraykanka u sheegi doona lacagtana qaadan doona lacaagey ragga kala labeeyay haweenlahashadooday litaha gargaaray dhaqanna hoosu celiyay war kalamaanay war ma haysaane madaxda warbaahinta ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin cabdalla muumin wasiirkuna wuxuu ballan qaaday inuu xaaladdaa kala qabanayo wuxuu awoodo guddina way iska soo saareen laakiin xildhibaan jeesow baa arrintii meel kale la qabtay oo wuxuu yidhi saxaafaddu xataa inay waraystaan waa loo diidey marka uu sidaa leeyahayna warbaahin baa ka duubaysay oo weriyaa waraysanayey codkiisana waa la baahiyey agaasimaha raadiyo kulmiya burhaan diinina wuxuu yidhi jeesow waxa uu sheegayo wasiirka cadaaladda kalamaannaan hadal asaguna nagalamuu hadlin marka waa been abuur loo geeyey xildhibaanka malaha war xildhibaan jeesow hubsina hal baa la siistaa ma maqal miya waa rin meeli u caddahay meeli ka madow war warbaahin laguma been abuurto saakaa af dheer kaana war badane darbikabodoy dondheer daluushay kaadaymuhay waar maxaa ku qaaday fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalmaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday

ninkale naftu waayaya ninkale naftu waayaya nugayo aanabidhuglaan nasri iyo qabow neecaw macaa nuur iyo iftiin aanna qusay nabad baale anadkayna nabad aslannuugayo aan abid nuglaan nasri iyo qabow neecaw macaan iyo iftiin aana qusay nabadbaalehe anadkayna nabad anadkayna nabad intu waa inuu nabad ka shahade anadkayna nabad waa inuu nabadgalay hadee annakayna nabad muday naga oona wile annakayna nabad nabad anadkayna nabad intu waa inuu nabad kashahade anadkayna nabad dadku waa inuu nabad kalahade anadkayna nabad mudday naga maqnayd oona wele anadkayna nabad